alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed mawduuca inoogu dambeeya waxa uu ku saabsanaa isticaadada ayuu ku saabsanaa waana ka hadalnay tafsiilka iyo adilada ku soo aroortayna waa tilmaannay tafsiilka ku suganna waa sheegnay adilada ku soo aroortay ee mawduuca loo deliishanayana waa soo aroorinay wax ka mid a masalada jinka ku saabsan isticaadada la magan gelayo ama isticaanada la kaalmaysanayo ashyaadana waa ka hadalnay aqwaasha culamada qaarkoodna waa tilmaanay amaa masalada la hadalka jinka ku saabsan waxaynu soo naqlinay ra'yi sheekh albani leeyahay laakiin ra'yigaasi midaanu xoojinayna ma aha ee lilistitraad ama lilcilmi ayaynu usoo naqlinay ee masaladaynu doonaynaa inaynu isbaatinno ee sugnaa waxay ku saabsanayd kaalmada laga dalbayo ama magangelyada jinka la weydiisanaya inay tahay muxaram bal ay shirki tahay tan mukaalamada lala hadlaayo iyada markaa ra'yiga sheikhu baynu soo raray waana jirtaa culamada qaarkood inay markaa yidhaahdaan waa lala khitaabaya diintana waa loogu yeedhaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam jinka calaaqadu lalahaa waxay ahayd inuu xaqa ugu yeedho waxay ahayd dacwa keliya inuu wax ka dalbo iyo inuu wax u dirto iyo inuu yidhaahdo wax noo soo ogaada iyo inuu yahay wax nagu kaalmeeyo may ahayn waajibaadka sharciga inuu u sheego ow tawxiidka u sheego ow xaqa u caddeeyo yacni taas bay calaaqadu la lahaa ay ahayd waana jiraa waana jirtaa inay jinka in nebigu sala allahu alayh wasalam jinka habeen la kulmay uuna markaa la hadlay laakiin mas'alada kolley sheekh albaan isagu diidaya waxay ku saabsanayd markuu ruuxa ku jiro la hadalka lala hadlayo tafaasiil loo gelayo ama la waraysanayo taasuu markaa diidayo marka masaladaynu ku nuxnuxsanayna waxay ku saabsan tahay iyadu isticaanada la kaalmo weydiisanayo jin ama isticaadada la magan gelayo jin inay muxaramto inay bannaanayn waana sidaa aynu sheegnay waxaa ku soo xigaa istigaasada waxa uu sheikhu yihi raximah اllah wa daliilu istigaasati qowluhu tacaala istigaasada oo gargaar weydiisadka allaha la gaar gargaar weydiisadka allaha la gargaar weydiisanayo daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi id tastagiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum waxaa xustaan markaa gargaar weydiisanayseen rabbigiin ou rabbi idinka aqbalay gargaar weydiisadkaas waxaanay ku saabsanayd ghaswadii ghaswatu badrin bay aayaddu ku saabsanayd oo nabigu sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintuba ilaahay waa baryayeen maalintaa bader inuu ilaahay u gargaaro gaaladana uu ilaahay jebiyo marka istiqaasada taasaa loo jeedaa istiqaasada ama gargaar weydiisadkuna waa nooc ducada ka mid a ah. marka waa khaas ducaduna waa caam oo marka kurbo iyo dhibaata jirto baryada ilaahay la baryo waxaa la yahay istiqaaso gargaar weydiisad ducaduna mar walba maray dhibaata jirtiyo maraynay jirinba baryada ilaahay la baryaana waa baryo marka istigaasadu waa nooc ducada ka mid a ah. marka allah haddii la gargaar weydiisto waa cibaado la caabuday laakiin makhluuq in la gargaaro la gargaar weydiistaa laakiin makhluuq in la gargaar weydiistaa waxaa ku jira tafsiil saddexdii shardaynu hore usoo sheegnay hadday dhan tahay ma noqonayso shirki ama gaalnimo noqon mayso gargaar weydiisadkaa makhluuqa la gargaar weydiisanaya an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru caleyh an tastagiia alxaya an tastagiia alxaya alxaadira bima yaqdiru caleyh inaad gargaar weydiisato alxaya ama bilxayi mid nool baad gargaar weydiisatay waana xaadiro waa joogaa waxaad u gargaar weydiisanaysaana waa wuxuu kari karo markaa noqon mayso shirki oo gaalnimo noqon mayso laakiin saddexdaa shardi haddii la waayo ama midkood la waayo gargaar weydiisadka ama baryada makhluuqa la gargaar weydiisanayaa shirki bay noqonaysa haddii laakiin cidda makhluuqee la gargaar weydiisanaya ay tahay cid nool oo xaadiroo kula joogta xukum xaadir hadday leedahayna waa la mide waxa loo gargaar weydiisanayaana ay tahay wuxuu awoodi karaayo ma noqonayso mid xaaraane waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysa faistakaaahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwih siduu ilaahay ba inoogu sheegay qisadii muuse ku saabsanayd waxaa gargaar weydiistay kii qoladiisa ahaa ee la dulminaayey baa gargaar weydiistay muuse uu yidhi muuse ii gargaar cala aladii min caduwih wuxuu ka gargaar weydiistay kii colkiisa ahaa marka shiicadiisa waxaa loo jeedaa kii la qolada ahaa waa mid reer banu israa'iila madluumna waa ahaayo waa lagu tacadinayo waa la dulminayo mid kale oo cadowgiisa ah oo qoladii qibdiyiinta ah daalimna ah ayuu lahaa iga gargaar oo iga hiili fawakazahu muusa faqadaa calayh muusena waa u gargaaray marka aayadda culamo badan waxay u daliishadeen shuruuddaasi hadday dhammaystiran tahay istikaasada makhluuq la gargaar weydiisanayaa inay bannaan tahay ahlu cilmiguna waxay ku soo rareen ijmaac inay culammadu isku waafaqsan yihiin saddexdaa sharti hadday dhan yihiin inay gargaar weydiisadkaasi u bannaan yahay iswaafaq culammadoo dhan isku waafaqsan tahay bay ku soo rareen axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam sida xadiiska saxiixa waxaa ku soo aroortay maalinta qiyaame bannaanka qiyaame markay dadku tuban yihiin inay dadku gargaar weydiisan doonaan nebiyada faistakaasuu biaadama loomana jeedo inay odhanayaan aadamow adigu yacni kurbada naga fay <clears throat> loomana jeedo inay odhanayaan aadamow adigu kurbada naga faydo naar naga badbaadiyo jannana geli laakiin muraadku waxay tahay ilaahay nooga shafeeca qaad sida riwaayaadka qaarkood ba ay sii caddaynayaan oo ilaahay nooga bari inuu markaa kurbada iyo dhibaatada naga faydo markaa shafaacay ka dalbayaan inay u shafeeco qaadaan xayaatada maalinta dee ay nool yihiinna waa xayaato nooc keliya ah waa xayaatun ukhrawiya nebiyadina waa xaadiriinoo waa la joogaan waxay ka dalbayaanna waa allah noo barya taana waa kari karaan marka loogama qiyaas qaadan karo xadiidkaa ku soo arooray shafaacada in la yidhaahdo haddii nebiyada maalinta qiyaamaba shafaaco siaa loo weydiisanaayo oo nebigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam iminkana inagoo daarta adduunyo joogna nebiyadina ay dhinteen oo barsakh ay ku jiraan inaynu markaa weydiisannaa shafaacada waa inoo bannaanta saas iyadaa lama odhanayo waayo isku daar ma joogno oo inaguna daartii adduunyaynu joognaa nebiyadiina waxay markaa joogaan caalamulbarzakh bay ku sugan yihiin oo daartii barzakh ay ku sugan yihiin oo aan markaa daartii aakhirana ahayn daartii adduunyana ahayn nebi ciisena isagu samaawaad ku jiraa nebi ciisena ilaahay baa rafciyeyoo isagu caalamulbarzakh kuma jire laakiin samaawaadkii cir ku jira saas aawadeed shuruudihii an tas'ala alxaya alxaadira ama an tastakiisa bilxayi alxaadiri xaasil ma aho ma dhammaystirna qiyaasun maca alfaariq waxaa la yidhaahdo labada shay ee kala duwan in la ysaga qiyaas qaataana ahlu cilmigu waxay tilmaameen inay bannaanayn waa qiyaasun maca alfaariq baa la yidhaahdaa faariq muctabari hadduu laba masale u dhaxeeyo laysagama qiyaas qaadan karo laysagama qiyaas qaadan karo waxaana sii caddaynaya nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabadiisu markii uu dhintay dabadeed may markaa weydiisanin shafaaco iyo baryatoonna oo may odhan ilaahay noo bari siduu daarta adduunye markuu ku noolaa intay u yimaadaan ay u odhan jireen ilaahay noo bari ugumay odhan markuu dhintay dabadeed ilaahay noo bari may odhan marka almuhim ijmaacaas iyo aayadda iyo xadiidka ku saabsan markaa shafaacada waa marka shuruuddii dhammaystiran tahay baa saddexduba ku tusinayaan saddexdu waxay ku tusinayaan markay shuruuddu dhammaystiran tahay inay bannaan tahay haddii shuruuddaa mid ka mida la waayona way inaga sheegnay inay shirki noqonayso waa adiladii caamka ahayd ee allah oo keliya in la baryo sheegaysay oo allah oo keliya barya ama nahiyeysay ilaahay cid aan ahay in la baryo diidaysay oo reebaysay adiladaasaa laga qaadanayo inayna bannaanayn wa daliilu dabxi qowluhu tacaala gowraca ilaahay loo gowracayo daliilkiisu waa hadalku allah uu yidhi قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماatي للahi رب العاalمين waxaad tidhaahdaa salaadayda wa nusukii iyo gowracayga wa maxyaaya iyo noloshayda iyo noloshayda yacni waxaan noloshayda kula imanaayo ku samaynayo wa mamaatii ay wama amuutu calayhi iyo waxaan ku dhimanaayo noloshayda iyo geeridaydiba bimacnaa waxaan ku noolaanayo noloshayda aan samaynaayo iyo waxaan ku dhimanayaaba lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay bay u sugnaatay rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayay u sugnaatay makhluuqaadkao dhankii u rabbiga ahaa bay u sugnaato iska leh laa shariika lah xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn ayay ilaahay u sugnaatay wa min asunati xagga markaa sunnaha oo axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa uga daliila lacana allahu man dabaxa ligayr illah xadiiska uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ee muslim saxiixa kusoo wariyey min xadiisi caliyin lacana allahu ilaahay ha nacdalo man dabaxa kii gowraca ligayr illah allah cidaan ahayn kii wax u gowraca ilaahay ha nacdalo gowracu waa cibaado saas aawadeed waa in gowraca ilaahay loo gaar yeelaa magaca ilaahayna lagu gowracaa allah oo keliyana waa in wax loo gowraca oo marka wax la gowracayo cidda gowraca lagu weynaynayo ee laysugu ysugu dullaynaayo ee dhiigga loo daadinaya waa inay allah noqotaa saas aawadeed salaada iyo gowraca waa la ysku ladhay qul ina salaatii wa nusukii ruuxna ka shakin maayo salaaddu inay tahay cibaado cidaan ilaahay ahayn in loo tukadaana inaanay bannaanayn oo gaalnimo tahay ruux ka shakinayaa ma jiro gowraca ku lamaanna waa la mid oo gowracaasina wuxuu noqonayaa isaguna inuu cibaado yahay oo aanu shaki ku sugnay inuu cibaado yahay sida salaadii ku ladhnaydba ay cibaado u tahay marka allah oo keliya waa in wax loo gowraca qul ina salaatii wa nusukii aayadda kale lafteeda waa la ysku ladhay labadooda fasalli lirabbika wanxar u tuko rabbiga oo qura u tuko rabbiga oo qurana wax u gowrac bimacnaa u dhuundhow marka gawricii waa in ilaahay loo gaar yeelaa laa shariika lahu maadaama aayaddan hore la raaciyey qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah haddaan ilaahay loo gaar yeelin dee in shirki la geliyay aayaddu daliil u tahay ila laa shariika lahu baa laga daba keenay markaa salaadda in shirki la geliyaa markaa salaadda in shirki la geliyaa sidaynay u bannaanayn ayaa gowracana in shirki la geliyaa aynay u bannaanayn nabiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahay ha nacdalo kii u gowraca ilaahay cid aan ahayn wax u gowraca ilaahay ha nacdalo nacdashina waxay laasimsanaysaa inuu ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo aw ka dheereeyo nacuudu billahi min dalik saas aawadeed waxa ilaahay cid aan ahayn loo gowrace lagu weynaynayo ee laysugu dullaynayo ee dhiigga loo daadinayo cid aan ilaahay ahayn tacdiiman lahu wa taqaruban ilayhi wa tabarukan bihi wuxuu noqonayaa shirkiis aynu soo sheegnay waxaa sidaa loo gowracaynaa ee cid aan ilaahay ahayn lagu weynaynayeyna wuxuu noqonayaa bakti oo in la cunaa ma bannaana haddii waxaa la cunana waxay noqonaysaa in bakti la cunay gowraca haddaba ilaahay cid aan ahayn loo gowracayo waxaa ka mid a jinka waxa loo qalo dadka qaarkood waxay sameeyaan inay jinka wax u qalaan iyagoo dabiib iyo caafimaad ka raadinaya ayaa waxaa loo qalayaa jinkii baa wax loo gowracaya markaasaa dabeedna la odhanayaa sidaa iyo sidaa u qalo sidaa u gowrac dhiigga weel u dhigo dabeed markaysaga ama caba ama markaysa markaa ismarmari iyo wax la mida neefkaad qalaysaana waa inuu noqdaa neef caynkan iyo caynkana ama calaamaadka sidaa iyo sidaasa leh da jira xaggee shuruudaha laga keenay shuruudaha jinkaa dhigtay oo iyagaa yidhi neefka sifada iyo sifadaa leh noo qala haddaad doonaysaan inuu qofka ka tagno markaasaa dabeedna markaa la odhanayaa kii u qala oo kanay shaydaanka isku shaqaystaan kanay shaydaanka isu isku shaqaystaan ee kaahinka ayaa u sheegaya o odhanaya yani neefka nooca iyo noocaasa qala dhiigga in la cabbaana ma banaano waa xaaraan xaaraanna in la isku daweeyaa ma banaana in allaha lam yanzil daa'an ila anzala lahu dawaaan fatadaawaw cibaad allahi walaa tadaawaw bixaraam sida axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay ma soo dejin xanuun inuu xanuunkaa la jirkiisa caaf yacni dawo soo dejiyey mooyaane yacni xanuun kasta uu ilaahay soo rogay ama uu abuuray dawona waa u yeelay marka addoommadii ilaahay ou isdaweeyaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam fatadaawaw cibaad allahi walaa tadaawaw bixaraam isdaweeya addoommadii ilaahayow oo xaaraan ha isku daweynina bilmunaasaba waxaan baraarujinayaa yacni in la yidhaahdo fatadaawuu maaha waa qalad waa fatadaawaw waa in wowga hore la dhigaa haddii fatadaawuu la yidhaahdo waxay noqonaysaa laxni waa qalad waxaa la mid ah tahaadow taxaabu waxaa bacdu talaba ugu dhawaaqaan tahaaduu taxaabu saxna ma aha tahaaduu in la yidhaahde waa tahaadow wax isu hadiyeeya marka loo jeedo waa yatahaadaa yatahaadaa bay ahayd marka tahaadaw taxaabu wax isuhd isu hadiyeeya waa isjeclaan doontaane marka xaaraan in la isku daweeya calaa kulli xaal ma bannaana najaase iyo xaaraan in la ismariyaana ma banaana waxase intaba ka weyn dhiiggan jinka loo daadinayo ee loo gowracayo wuxuu noqonayaa shirki buu noqonayaa oo waa cibaada liljin waa jinki oo la caabudaayo jinkii oo la caabudayuu noqonaya waxaa jinka loo gowracayna inuu bakti yahay oo uu nijaas yahay baktina yahayna way sheeg waa sheegnay waxaa jinka loo qalay waa bakti waxaa ka mida ah waxyaalaha ilaahay cidaan ahayn loo gowracayo dadka qaarkood waxay wax u gowracaan daday awliye ka aaminsan yihiin iyagoo ugu gowracaya xoolaha ha barakeeyaan kurubaadka iyo dhibaatadana ha idinka faydaan tacdiim iyo ka barakaysi iyo taqarub ay ku dhowaanayaan ciddaas iyagoo uga gol leh ayay ruuxay awliye ka aaminsan yihiin ciday awliye ka aaminsan yihiin wax u gowracaan tan noocaasina waxay noqonaysaa shirki mana bannaana waxa uu imaamu nawowi yidhi markuu ka hadlaayey gowraca ilaahay cidaan ahayn wax loo gowracaayo wuxuu yidhi waxaa ka mid ah in zaynab ama masiix ama nebiga wax loo gowraco nawawi baa odhanaya marka ciisa almasiix calayhi asalaam hadduu ruuxu wax u gowraco ama zaynab u gowraco ama nebiga u gowraco isagoo tacdiimka uga jeeda waxay noqonaysaa yacni shirkigii bay noqonaysaa hadduu muslim ahaan jiray buu ihi nawowi fain kaana muslima saara bidabxi murtadda hadduu markaa ahaan jiray muslim ahaan jiray gowraca wuxuu ku noqonayaa murtad buu ku noqonayaa shareecadii ka baxoo gaaloobay saara bidabxi murtadda ahlucilmigu aqwaashay saa ku sheegayaan waa badanta bale culamada qaarkood waxay soo geliyeen wakhtiyada qaar bay waxay isticmaali jireen dadka qaarkood boqorkoo kale markuu yimaado magaalo in lagu salaamo xoolaha markaa in la qalo oo xoolaha lasoo tubayaa isla markuu isa soo taagaa birta lagu boobayaa iyagoo looga jeedo boqorka in lagu weynaynayo imaamu nawowi wuxuu soo rarayaa culammada reer bukhaare buu yidhi nawowi baa odhanaya waxay fatwoodeen gowracaa boqorka lagu weynaynayo ee lagu ixtiraamayo ee lagu tacdiiminayaa inuu yahay bakti inuu yahay oo noqonaayo dabxun ligayr illah sharxu muslimkana waa ku sheegay kutubihiisa qaarkood eh, kutubihiisa kale qaarkoodna waa ku sheegay marka wax kale iska daayo waxaa soo aroortay waxa ruuxu faanfaan u gowracayo inaan la cunayn oo bakti yahay oo xadiis buu nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu alayh wasalam almutabaariyaani laa yujaabaani walaa yu'kalu طacaamuhuma labada isu faanaya yeedhmadooda ay casuumadda kuugu yeedhaan lama aqbalayo lama ajiibaayo cuntadoodana la cuni maayo xadiiskana qawaahu اlalbaniyu fi صaxiixi اljaamic ashaykhu اlalbani wuxuu ku quweeyey kitaabkiisa la yidhahdo saxiixu ljaamic la yidhahdo mutabariyaanka culammadu waxay yidhaahdeen laba nin baa waxay isugu faaneen anaa kaa deeq badan iyo anaa kaa deeqsiisan markay sidaa isugu faaneen ayay waxay isku yidhaahdeen bal inaad iga deeq badan tahay ha caddaato markaasaa mid waliba intuu midida soo qaato xoolaha la dhex galay wakh wakh wakh wakh ya ka waxa uu gowracay farabato iyadoo la eegaayo taasoo kale waxaa looga jeedaa riyaa istus haddana maca dalik waa kaa nebigu sheegay cuntadooda inaan la cunayn saas iyadaa waa ka nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegay dadka qaarkood waxay markaa ka xeeyaan xoolo ay leeyihiin sheekh hebel ayaanu ku siyaaranaynaa iyagoo uga jeeda inay ku weyneeyaan oo kaga barakaystaan oo barako ay kaga helaan hadda ma aha ilaahay baanu u qalaynaayo ilaahay inuu ka sawaabiyo ka ajar siiyo ayaanu u bixinaynaa markaa ugama jeedaan oo haddii taa ay uga jeedi lahaayeen shiikha ajnabiga ka ahee ka fog qalista ay u qalayaan dee waalidadooda inay u qalaan baa ka awlaysnayd oo yidhahdaan ilah oo ka ajarsi laakiin sheikhan maxaa isu keenay waxbaa lagaga rabaa ya haddii leeyahay ajarku ha u sugnaado muraadku uu yahay ilaahay dartiina loo qalaayo dhiiggana ilaah uun loo daadinayo ilaahay uun loo daadinayo cid kale aan loo daadinayn oo looga jeedin laguna weynaynaynin muraadku aanu sidaa hadduu markaa yahay dee sadaqadda waalidadooda inay u bixiyaan baa ka awleysneed shiikhan ka fog inay markaa u bixiyaan sadaqo laakiin waxay uga dan leeyihiin inay doonayaan inay wax kaga rabaan saas aawadeed wakhtiyada qaarkood wakhtiyo badan bay kusii maslaxadaan oo markay gargaar weydiistaan ama baryaan ay yidhahdaan sheekh hebelow waxaa na sii waxaa markaa na sii waxaa naga fayd ay yidhahdaan wankaagina waa qali doona sanadkao dhan baa lagu sii maslixanayay marka ka noocaasi wuxuu noqonayaa dabxun ligayr illah haddaba haddii la yidhaahdo oo siday u noqonaysaa dabxun ligayr illah sawtan marka ay gowracayaan ee mindida marka ay marinayaan ee ay biraynayaan soo ku odhanaya bismi illaah bismi shaykhi ma odhanayaan gawriciina markan buu dhacay khalad ay hore u sameeyeen hadday jirto khaladkaasi waa mid munfasilka ka ahoo ka baxsan ficilka markan ay samaynayaanna daahirkiisu wuxuu ku tusinayaa inay allah u gowraceen oo bismi illaahi bay yidhahdeen bismi shaykhi may odhan maxay ku noqotay dabxun ligayr illah fakuluu mima dukira smu llahi calayhi sow ilahay ma odhan maxaa lagu diidaya jawaabteedu waxay tahay markanay gowracayaan oo birta marinayaan xagga qasadka iyo xagga qowlka ayaa kala duwan qaraa-inta iyo umuuraha kale la socdaana caddaynaya inuu kala duwan yahay horaa loogu ballan qaadayo loogu maslaxanay haddaa lagu weynaynayaa daahirka axwaashoodu wuxuu ku tusinayaa waxay uga gol leeyihiin inay tahay inay shiikha ku weyneeyaan oo ku maslaxdaan haddii qalbiga iyo qowlku iskhilaafaanna waxa haaliban oo ku qalbiga oo odhaahda afka laga odhanayaa haddii qalbigu khilaafsan yahay waxay noqonaysaa lagwi inama alacmaalu biاnniyaati wa inama likuli imri'in ma nawaa camalladuna niyooyinkunbay ku asaxdaa ruux walbana waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey khayr iyo sharba niyada uu niyeeyeyna waa tacdiim gowracan uu sheekh hebel ku weynaynaayo oo ugu dhowaanayo kaga barakaysanayo tii culammada reer bukhaara ay fatwoodeen inay tahay dabxun ligayr illaah oo ay tahay markaysaga bakhti inay tahay tanaa kaga sii cad waayo culammada reer bukhaara ee uu nawowi hadalkooda soo naqlinayaa iyaguba dadkani waxay gowracayeen xoolo xoolahana bismi illaahi bay ku gowracayeen laakiin maadaama tacdiim ay boqorka ku weyneynayaan qasadka loo gowracaya ahayd sidaasaa bakti loo ictibaariyey sidaas ayaa looga soo qaaday inay bakhti tahay oo aynay bannaanayn oo dabxun ligayr ilah noqonayso saas aawoodee sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la iqtidaa siraat almustaqiim waxa uu ku sheegayaa ruuxa ilaahay cidaan ahayn wax u gowraca laba shay baa waxa uu gowracay in la cunaa aynay ku bannaanayn waa midda koowaadee waa dabxun ligayr illaah waa midda labaadee waa dabiixatu murtaddin ruux murtadoo diintii ka baxay gowriciisii weey marka labadaas sababood ayaa in markaa gowracaa waxaa la gowracay in la cunaa labadaas sababood daraaddeed ayaa waxaa la gowracay in la cunaa aynay ku bannaanayn ay muxaram ku noqonaysa anwaacda gawracu markuu sheikhu ka hadlayay wuxuu tilmaamay waxa ujeeddada loo gowracayaa ay tahay in ama marti yacni lagu marti soorayo ama casuumad aroosiyo wax la mida ay tahay laakiin marka la gowracayo bismi illaahi lagu gowracay de waxay noqonaysaa nooc iyadu ama waajibka ahayd ama mustaxabka ahayd bay noqonaysaa oo martida in la sharfana waa la amray man kaana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyukrim dayfah ku kastoo ahaaday mid rumeeyey ilaahay iyo maalinta aakhiro ha sharfo martidiisa xadiiska saxiixaynka xadiiska kalena wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam awlim walow bishaatin markuu cabdiraxmaan ibni cawf oo gabadh markaa aroostay nebigu wuxuu amray casuumad inuu sameeyo waxaa jira nooc kale oo saddexaad oo isagu ah wax laysaga gowracayo shidhaysi wax layska qalanayo saruurad baaba dhacday hilib baa loo baahday markaasaa dabadeedna markaa la yidhi aan wax qalanno magaca ilaahayna waa lagu gowracay iyaduna waa mubaax laakiin waxaa waajiba un magaca ilaahay lagu gowraco taas iyadaaba waajiba markaa dabxiga uu sharcigu isagu amray waa hadyiga xaramka lagu qaraayo waa udxiyada la ulxaysanayo waa caqiiqada yacni markaa walqasha ah ee ruux marka uu dhasho loo walqalayo waa marka weliimada cursigana waa la ilxaaqiya waa ashyaada noocaas wa daliilu nadri qowluhu tacaala yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowma kana sharuhu mustatiira nadarka daliilkiisuna waa hadalku allah yidhi markuu mu'miniinta ammaanayey yuufuuna binnadri waxay oofinayaan nadarka ay ilaahay u nadraan wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira waxaynay ka baqayaan maalin maalintaasoo kaana sharuhu mustatiira sharkiisu u ahaaday mid faafaya u ahaaday waa yowmu alqiyaama loo jeeda maalintaasay ka baqayaan nadarku waxaa waajiba in ilaahay uun loo nadro oo cidaan ilaahay ahay in loo nadraa ma bannaana nadarkuna qofkiibaa wax isku waajibinayo aan hore waajib u ahayn ilaahay dartii baanu isugu waajibinayaa waa nadrun lilah inuu oofiyaa haddii nadarkaasi aanu macsi ahayn ee uu yahay daaco waa waajib mu'miniintana ilaahay wuxuu ku ammaanay inay nadarka oofinayaan marka hore laguma ammaanin inay nadrayaan laakiin waxaa lagu ammaanay markay nadraan inay nadarka oofinayaan baa lagu ammaanay wاlnadru aladi huwa ilzaamu اlinsaani nafsahu bishayin ma aw طaacati lilahi gayri waajibatin makruuhun nadarkii ahaaday inuu ruuxu isku waajibiyo naftiisa ku waajibiyo bishayin ma wuxuun ku waajibiyo aw طaacatin lilahi gayri waajibatin ama wax daaco ilaahay u ahaado rabbi lagu ateecayo isku waajibiyey daacadaasaan hore waajib ugu ahayn uu nadarka isugu waajibiyey in la nadraa waa karaahiyo culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waaba xaaraan marka hore in la nadraa ha yeeshee ama xaaraan ha noqoto ama karaahiye ha noqoto in la nadraaye marka la nadro dabadeed oo ilaahay loo nadray waxa lagu nadrayna wax daaca iyo cibaado ilaahay u ah ay tahay waxa waajiba in la oofiyo ayaa waajiba waxay culammadu u yidhahdeen marka hore in la nadro daaco lagu nadraa waa karaahiye ama waa xaaraan waxay u yidhaahdeen xadiis baa soo arooray bukhaari iyo muslim ku yimi oo saxiixa oo reebaya nadarka nahaa rasuul lahi salى allahu aleyh wasalam can الnadri wa qaala inahu laa yaأti bkhayr wainama yustakhraju bihi min albakiil nabigu salى اllahu aleyh wasalam wuxuu reebay nadarka oo yacni ha nadrinuu yidhi marka hore waxaanuu yidhi nadarku khayr ma keeno oo wax khayra lama yimaado ee ruuxa bakhaylka abaa ah wax lagaga soo saaraa sababta loo karaahiyaystay waxay tahay qofkii waxaan ku waajib ahayn buu nadarkii isku waajibinayaa oo waajib iskaga yeelaya waxaana dhici karta waxa uu isku waajibiyey ee ku nadray hadhow intuu markaa awoodi kari waayo ama ay ku cuslaato inuu samayn waayaa dhici karta hadduu samayn waayana dembi buu naftiisii u sababay oo isagaa isdembaajiyey waayo waxaan marka hore haddaanu samaynin isagaa nadrin dembi ma saaraadeen laakiin markuu intuu ku nadiray haddana wixii ku cuslaatay oo uu samayn waayo dee waxay noqonaysaa asama nafsahu ama sababa ilaa nafsihi lisma naftiisii wuxuu u sababay dembi marka maadaama uu naftiisii dembi u sababayo oo meeshii ay dhici karto wixii inuu oofin waayo waxaasina ay tahay wuxuu isagu isi saaray horena sharcigu aanu ugu waajibin taas daraaddeed ayaa karaahiyadu ka soo gasha oo laga reebay oo la yidhi iska daaya marka horeba shaygaa sunna aha haddaad marka hore samayn karta samee haddii kalena aad ka wahsatana dee waxa weeye waxaa ku bannaanaa inaad ka tagto aada wahsigaa uga tagto haddaanad ku nadrin laakiin haddaad ku nadarto kama tegi kartid ahlucilmiga qaarkoodna nadarka way kala gaar yeeleen oo waxay yidhaahdeen nadarka karaahiyada ama xaaraanta noqonaya waa nadarka shardiga ku xidhan nadarka shardiga ku xidhan waa maxay waa inaad tidhaahdo ilaahay hadduu i bogsiiyo xanuunkaa iga kiciyo waxaan ilaahay ugu nadray inaan waxaa iyo waxaa sameeyo ama ruuxa iga maqan hadduu ilaahay ii soo nabad celiyo waxaan ilaahay ugu nadray inaan waxaa iyo waxaa sameeyo nadarkaasi wuxuu ku xidhan yahay shardi kaannahu ruuxu leeyahay cibaadada inaan ilaahay u sameeya waxay ku xidhan tahay inuu ilaahayna sidaa ii yeelo soo ma foolxuma markaa allah cibaadadu caabudi lahaa ayuu wuxuu leeyahay waxaa waa samaynaya laakiin waxaan ku samaynaya bisharti in ilaahay sidaa ii sameeyo sidaa markaad ka eegto nooc qubxiya ku jiro way fool oo adigu addoon ilaahay abuurtay oo mulkiyo leeyahay ayaa tahay mar haddaad addoon ilaahay tahay addoonkii inuu yidhaahdo yacni wax yar oo noocayo noocaasa ama caafimaada ama adduunya ama kadaaya hadduu ilaahay isiiyaan shaygaas cibaadadee sidaa iyo sidaasa u samaynayaa dee foolxumaa ku jirta wax ka weyn taad codsanayso ilaahay ku yeelay adaan jirin buu ku jirsiiyey waa ku koriyey waa ku barbaariyey waa kuu nicmaynayaa risiqiisaa ilbidhiqsi kasta kugu socda mamluuk baa tahay bidduhu inuu yidhaahdo ama addoonku sayidkaygu markuu sidaa yeelaana waxa iyo waxa ana u samaynayaa sow ma fool xuma tana ka sii fool xun marka culamada qaarkood nadarkaa shardiga ku xidhan bay ku xambaareen nadarka xadiisku reebaayee nahiyaayo waxay kaloo culamada qaar sheegeen nimankii gaalada ahaaba waxay ka aaminsanaayeen nadarka inuu qadarka wax ka bedelo oo waxay islahaayeen ruuxu hadduu nadro bay gaaladu is odhan jireen ou yidhaahdo waxayo waxaasaan ku nadray ama haddii waxaa ilaahay ii sameeyo saasaan ana yeelayaa oo aan markaa ku nadrayaa oo iga nadara waxay is odhan jireen sidii markaa arrinku noqon lahaa haddaanu nadrin ruuxani uu u dhici lahaa si aan ahayn buu ugu dhacayaa sababta nadarkaanu si kale ugu dhacaya waxay yidhaahdeen caqiidada noocaasi markay la socotaan nahyiga lagu xambaaraya waa awjuh culammadu ay cabireen oo qaarba ay si naska iyo daliilka u fahmeen almuhim nadarku isku soo duuduubo waa karaahiyo oo marka hore in la nadraa waa makruuh laakiin marka la nadro haddii marka wax daacaa lagu nadray in la oofiyaa waa waajib oo wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka saxiixa man nadara an yuطiica allaha falyuطichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadraa inuu ilaahay ateeco ha ateeco ku kastoo ku nadra inuu ilaahay caasiyaana yaanu ilaahay caasiyin nadarka tafaasiishiisana culamadu fiqiga ay kaga warramaan oo mid waxaa la yidhahda nadru tabarur baa la yidhahdaa midna waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye nadru macsiya mid waxaa la yidhaahdaa nadrun mucallaqun calaa shari baa la yidhaahdaa waa nadar shari ku xidhan midna waa nadru tabarur wa taaca waa taaca ilaaqan nadru tabarurka waxaa la yidhahdaa wax shardiya kuma xidhna wuxuu ku nadrayna waa taaco masalan wuxuu yidhi lilaahi calaya an asuuma yowma alithnayn ilaahay waxaa u waajibay oo korkayga ugu waajibay maalinta isniinta inaan soomo ee soo socota wax shardigana kuma xidhno nadru tabaruri waaaca la yidhahdaa aaca maxdi ah oo aan shardi ku xidhnayn ba qofka ku nadre midna waa nadarka shardiga ku xidhanoo nadrulmujaazaati waltacliiq bay yidhaahdaan ama nadrun mucallaqun calaa shart waa sida inuu yidhaahdo in radda allaahu ilaya haa'ibii yacni hadduu ilaahay ii soo celiyo ka iga maqan aw shafaa mariidii ama ka iga buka uu ii bogsiiyo waxaan ilaahay ugu nadro isugu waajibiyey inaan maalintaas soomo ama inaan waxa iyo waxaa gowraco qalo waa nadru lmujaazaati waaltacliiq baa la yidhahda nooc kale waxaa la yidhahdaa nadru macsiya waa nadar macsi ah waa sida inuu yidhaahdo ilaahay waxaan ugu nadre hebel inaan dilo nadarkaasi waa nadar dembi ah in la oofiyaana ma banaana ha yeeshee inaan la oofinayn garanay inaanay bannaanayn kafaare ma leeyahoo ma guntamay mise marka horeba guntami maayo mar hadduu macsi yahay laba qowl bay culamadu ka leeyihin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen marka horeba guntami maayo mar hadday macsi tahay laqwi oo kaluu iska noqonayaa kafaarana ma leh laakiin dhammaan waa isku waafaqsan in la oofiya inayna bannaanayn nooc kale waxaa la yhaha najru lajaaji walghadab nadru lajaaji walghadab waa nadar cadho iyo wax la mida ku soo baxayoo maqsuudka looga gol leeyahay waa dhaar arrin baa lagu adkaynayaa dhaaroo kalea looga qasdayaa nadru lajaaji walghadab baa la yidhahda calaa kulli xaal nadarka macsida in la oofiyaa ma banaana nadru ligayr illahna wuxuu yahay waa nadru macsiya waa nadar macsi ah waayo shirkigu waa acdamu macsiya macsitii ugu weyneed weyn nadarka daacada ilaahay loo nadrayaana waa waajib in la oofiya alaslu athaani asalka labaad asalka koowaad wuxuu ahaa allah in la garto cibaadadana keligii la caabudo anwaacda cibaadada dhammaantoodna allah loo gaar yeelo allahna la waxido oo la keliyeeyo anwaacda tawxiidka dhammaantood asalka labaad waa macrifatu diin اlislaam waa in diinta islaamka la garto biladilati daliila lagu garto wa huwa islaamku alistislaamu lilaahi bitawxiid waa in ilaahay loo hoggaansamo oo tawxiid loogu hoggaansamo oo la ysugu dhiibo walinqiyaadu lahu biaaca iyo in loogu hoggaansamo ateecitaan ilaahay la ateecaayo walbaraa'atu min ashirki wa ahlih iyo in laga beri noqdo gaalnimada iyo cidda gaalnimo u ehelke u saaxiibkaaba in laga beri noqdo gaalnimada iyo ehelkeedaba in laga beri noqdo taasaa waxaa la yidhaahdaa yani marka islaam baa la yidhahdaa wuxuu sheikhu inoogu fasiray islaam saddex shay inuu koobsanayo saddexdaa shay waxa weeye ilaahay in loogu hoggaansamo laysugu dhiibo tawxiid la waxidaayo oo wax kastuu la gaari yahay loo gaari yeelaayo waa mid in allah la ysugu dhiibaayo loogu hoggaansamayo ateecitaan la ateecayo daacada allah la ateecayaana waxay keensanaysaa rasuulkiisana in la ateeco waayo rasuulku wuxuu dadka farayo ama ka reebayaa waa wixii ilaahay faray ama ka reebay man yutic arasuula faqad ataaca allah ku kastoo rasuulka ateecaa allah waa ateecay marka tawxiidkii in lala yimaado mutaabacadana rasuulka loo gaar yeelo gaalnimada iyo ciddii gaalnimo u saaxiibana laga berin noqdo garanay labadan hore waa asalkii diinta oo asalka diintu waxa weeye yacni waxa weeye tawxiid iyo ikhlaas in allah loola yimaado keligii la caabudo an laa yucbada ila allah waxdah iyo tajriid lmutaabaca lirasuul rasuulka in raacitaanka loo gaar yeelo oo loo barax tiro oo min bayni albashar isaga loo keliyeeyo raacitaanka oo wax kastuu rasuulku yidhi la raaco oo la yeelo wuxuu amray iyo wuxuu faray la farsoomoo la fuliyo wuxuu reebayna laga reebtoonaado laga dheeraado taasina waa asalka labaad ee diinta islaamku ku dhisan tahay labada markaa asal oo tawxiidka iyo tajriid lmutaabaca alikhlaas walmutaabaca waa labadii ee camalka saalixana loo shardinayay oo camalu ilaahay aqbalayaa ma jiro oo labadaa shardi aan kulansanin waa in allah loo gaar yeelaa loo saafi yeelaa camal kasta oo wanaagsan mar labaadkana waa in nebiga lagu raacaa sala allahu calayhi wasalam oo bidca iyo wax layskala yimi aynay noqon ee ay noqoto wax nebiga lagala kulmay oo nebiga lagu adeecay labadaa shardi ee camalka saalixa loo shardinayo nusuusaa ku soo arooray ikhlaaskuna adilay leedahay badan mutaabacaduna adilo badan bay leedahay nusuusta qaarkoodoo labadooda lagu kulminayana waa jiraa xagga shahaadateynka haddaad ka eegtana tawxiidkana laa ilaaha ila allahu baa sheegaysa mutaabacada rasuulka la raacayana wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah bay gudagelaysa wuxuu haddaba ku daray sheikhu shay saddexaad oo ah in gaalnimada laga beri noqdiyo shirkiga cidda gaalnimada u ehelka ahna iyo shirkigiiyo gaalnimada cidda u ehelka ahna in laga beri noqdo tawxiidkii in lala yimaadaa ma suuragal aha haddaan shirkiga laga beri noqon waayo shirkiga iyo tawxiidku way iska horjeedaan haddaan shirkigii laga beri noqon tawxiidku siduu ahaa loolama iman karo ee shirkiga noociisa weynaanshaha badan iyo nooca ka yar ee shirkul asqarka ah mid walba waa in laga beri noqda oo layska ilaaliya laga dheeraada ehelka shirkiga u ehelka ah gaalada noocyadoodoo dhan noocay doonaan ba ha noqdaane iyagana waa in laga beri noqdaa oo kufri iyo gaalnimo markii la nacay waa in cidda gaalnimada u ehelkee u saaxiibkaana la nacaa qori iyo qiiqi waa la ysla tuuraa kufri waa xun yahay meeshuu kufri ku jiraana waa xuntaha marka kufriga iyo gaalnimada nicista la nacaya waxay keensanaysaa cidda u ehelkee u saaxiibkaana in la naco waxaa loo nacayaa inuu kufri ku sugan yahay oo gaalnimo ku kusugantahay daraaddeed laakiin isma qabanayso gaalnimo waa necbahay laakiin gaalada waa jeclahay haddaad gaalnimo necab tahay waa inaad gaaladana necbaataa waayo gaalnimadaada necbayd baa ku jirta cidda gaalada ah ku jirta oo ku dhex sugan qori